afartan bishii lixaad afarteedii jumaad alakhiir kuna beegan milaadiga labada kun iyo sagaaliyo tobanka bishii labaad sagaalkeedii in sha allahu tacaala waxaanu bilaabi doonaa kitaabka aynu hor yaalla ee ka tirsan kutubta naxwaha oo waxay noo socotay silsiladii naxwaha ahayd waxaynanu soo qaadanay laba kitaab oo kitaabkan ka horreeyey caawayna hor yaalla kitaabkii matnigii ajruumiga waa aynu soo qaadanay nadmigiisii nadmulcamridina waynu soo qaadanay marka kitaabkan caawa insha allahu tacaala aynu bilaabi doonaa waa kitaabka loo yaqaano mutamimatu lajruumiya waa kii ajruumiga dhamaystirayy kitaabku wuxuu ka kooban yahay asalkii hore ee ajruumiga ah iyo mid dhammaystiraya oo mutamim la ydhaahdo iyo mutamimkaa mid sii sharaxaya oo la ydhaahdo alkawaakib duriya kawaakibkaana waxaad moodaa runtii kitaabka magaciisii mutamimka ahaaba inuu isagu kala wareegay oo hadda hadii la ydhahdo ardayda maxaad akhrisanaysaan de kawaakib unbay dhahdaan run ahaantii kawaakib ma akhriyayno laakiin kitaabka aynu akhriyaynaa waa mutamimatu اlajrumiya weeyaan mutamim wey oo hadda haddii ad akrisay si mulxat اlicraab dee kashfu niqaab baa shareexay ma kashfu niqaabki baan akrisanaya ee maxaad odhanaysaa mulxat اlicraab baan akrisanayaa baad odhanaysaa marka dee kitaabka hore asalka ah sheekii qoray waad garanaysaan magaciisa oo saddexan horaynu usoo baranay waxaa la odhan jiray muxamed binu muxamed binu daawuud asanhaaji aw asinhaaji aw asunhaaji almacruuf bibn اlajrumi soo ma sheekaasi taarikhdi u dhashay waxay ahayd culm imisadi u dhashay lix boqol labiyo toddobaatan markii hijiriyadu maraysay ayaa waxa weeyaan u dhashay saxiix wuxuuna dhintay toddoba boqol labaatan iyo saddex markii ay maraysay ayaa u dhintay sheekhan caawayna hor yaalla ee kitaabka mutamimada iska leh waxaa la idhaahdaa abu cabdillaahi baa la idhahdaa abu cabdillaahi ayaa la dhahdaa oo kunyadiisu waa abu cabdillaahi laqabkiisana waxaa la dhahdaa shamsudiin magaciisana sheekhii horu la magacayey bin moxamed baa la dhahdaa moxamed bin moxamed bin cabdiraxmaan bin xusein alrucayniyu almacruufu bilxaaab waka sheekha magaciisu waa sida kunyadiisu waa abu cabdillaah laqabkiisu waa shamsudiin magaciisu waa moxamed bin moxamed eh, bin cabdiraxmaan bin xusein arucayniyu almacruuf bixaaab xaaab buu caam ku yahay oo lagu yaqaana huwa faqihun usuliyun sheekhu waa nin faqiiha weliba waxa weyan waa usuli wey waxa uu ka soo jeedaa maqrib ayaa uu ka soo jeedaa sheekhu waxa uu ku dhashay magaalada maka ayaa uu ku dhashay sideed iyo tobanka bishii ramadaan ayaa sheekhu dhashay sagaal iyo laba markii hijiriyadu maraysay sagaal boqol iyo markii hijiriyadu ay maraysay bishii ramadaan siddeed iyo tobankeedii ayaa u dhashay wuxuu ku shuhroobay oo caamu ku ahaa magaalada maka oo joogay kadibna waa noqday oo wadankiisii maqrib ayaa waxa weeyaan uu noqday halkaasi ayaa uu ku dhintay magaalada loo yaqaano darabalis waa waddanka libiya caasimadeeda halkaasi ayaa waxa weeyaan sheekhu uu ku geeriyooday markay hijiriyadu ahayd sagaal boqol markii ay maraysay ayaa sheekhu halkaasuu ku dhintay markaa magaciisii waynu sheegnay oo waxaa la idhaahdaa abu cabdillaahi laqabkiisiina waynu sheegnay shamsdiin baa la idhaahdaa magaciisii oo saddexadna waynu sheegnay waa muxamed bin muxamed bin cabdiraxmaan bin xusein alrucayniyu almacruufu bilxataab waa faqiih usuuliya sheekhu waxaynu sheegnay waktigii uu dhashay iyo halkii uu ku dhashay magaalada maka ayaa uu ku dhashay sideed iyo bishii ramadaan sagaal markii hijiriyeed ahayd wuxuuna ku dhintay magaalada qorobolis oo maqrib ka tirsan sanadu markay ahayd sagaal konton lahu tasaaniifun kaiira sheekhu raximah llahu waxa uu leeyahay musanafaat aada u fara ayaa waxa weeyaan uu leeyahay waxaa ka mid ah albishaaraة اlhani'a biana طaacuna laa yadkhulu makata wاlmadina taa isagaa iskale waxaa kaloo uu leeyahay mawaahib اljaliil fi sharxi mukhtasar alkhaliil fi furuuci almalikiya oo saddex mujaladooda waxaa kaloo uu leeyahay kitaabkan ina hor yaala mutamimat ajrumiya waxaa kaloo uu leeyahay tafriij lquluub biاlkhisaal اlmukafarati lima taqadama wama taأhara min aلdunuub risaaladana isagaa iskale waxaa kaloo uu leeyahay qurat lcayn bisharxi lwaraqat lilimam alxaramayn oo usulu fiqi ana waa leeyahay markaa sheekhu raxima llahu tacaala musanafaad fara badan buu lahaa waxa uu leeyahay kitaabkan hadda ina hor yaala ee aanu caawa qaadan doono bilowga inoo ah isaga ayaa waxa weeyaan qoray oo sanifay culimada u tarjumaysay waxaa ka mid a ah cumar rida sheekha la idhaahdo kitaabkiisa la idhaha mucjam lmualifiin taraajum musanif lkutub alcarabiya mujaladka lixaad juska koob iyo toban safxadda laba boqol iyo soddon waxaa kaloo ka mid a ah xaaji khaliif kitaabkiisa kashfu dunuun can asaami kutubi juska labaatanaad safxadda kun lix boqol sideetan daarulfikri wuxuuna sheegay wakhtigii uu geeriyooday inay ahayd siddeed boqol afartan iyo laba waxaa ka mid a ah ismaaciil baasha binu maxamed amiin kitaabkiisa idaaxu lmaknuun fi dayli calaa kashfi dunuun culimo badan ayaa u tarjumaysay sheekha markaa intaasi ayaa inagaga filan kitaabka sii sharaxaya haddaad haysataan alkawaakib duriya la dhahdo waxaa iska leh moxamed binu axmed binu cabdibaari alahdal sheekhaasa isaguna iska leh markaa kitaabka aynu dhiganaa kawaakibka ma ahe waa mutamimada weeyaan sidaa ula socda kawaakib maad dhigtaa ha odhan kawaakibka waxyaalaha qaarkood baa laga soo qaad qaadanaya laakin kitaabka hadda aynu dhigananaa waa mutamimada weeyaan waa mutamimada weeyaan iclam anahu yanbagii likuli shaaricin fii cilmin min alculuum an yatasawarahu wayacrifahu qabla shuruuci fiihi qof kasta oo cilmi culumta kamida gudagelaya waxaa muhiim u ah oo u haboon inuu suuraysto intaanu gudagelin ka hor waynu qaadanay carabkumaan dul marin doonaa insha alla liyakuna calaa basira liyakuna calaa basiratin fi si u basiiro iyo aqoon uu igaga sugnaado wailaa saara kaman rakiba matna camyaaa wa khabata khabda naaqatin cashwaaa haddii kale wuxuu ahaanayaa sida nin fuulay hal indhala dhabarkeed oo weliba dhacdhacaya hal habeena leh dhicdhicitaanka ay dhacdhacdo oo kale wayaxsulu tasawuru bimacrifati casharati umuurin tasawurkaasina wuxuu ku xasilaya toban shay inuu qofku garto oo uu barto ayaa waxa weeyaan uu ku xasilaya oo lagu magacaabo almabaadi alcashara ah, macrifatu ismihi wa rasmihi wa mawduucihi wa hamaratihi wa sharafihi wa nisbatihi wa waadicihi wa istimdaadihi wa xukmihi wa masaa'ilihi intaa in ruuxu garto oo u suuraysto ayaa waxa weeyaan uu waxa weeyaan uugu xasilaya tasawurkiisii waa wixii loo yaqaanay almabaadi alcashara dee kutubtii horaad insha allahu tacala aad u raajici doontaan o aynu ku sheegnay labadii kitaab ee horeba kama rakiba matna camya idaafadaasi matna camya uu isku idaafeeyey waa idaafa bayaaniya oo waxa weeye rakiba ariiqatan laa yahtadi saalikuha wuxuu fuulay ariiq iyo wado aanu ku hanuunin qofka maraya waayo liana alacmaa laa yahdi hayrahu liariiq qofka indhaha li dee cid kale wado kuma hagi karo mu ku hagi kara waa maya wey naaqat lcashwana waxaa la dhahda allatii fii basarihaa suun tukhdiu maratan wa tusiibu ukhra taasaa la dhahda waa isha habeenada waxa weeya waa hasha habeenada leh waqad jamaca alcalaama moxamed bn cali aلصaban almisri bqowlihi ina mabadi kuli fanin cashara alxadu wاlmawducu uma hamara wafadluhu wanisbat wاlwaadicu walismu listimdaadu xukmu shaaricu masaail wlbacdu bilbacdi iktafaa waman dara ljamiica xaaza sharafa so kutubtii hore kumayna soo qaadan waa intii un wey marka xagga luqada macaani fara badan buu ku iman jiray macaanidaasi waxaa la gaadhsiiyaa labiiyo toban labiiyo tobankan waan qaadana caawa laskaga magacayo shee laba iyo tobanki iya sheegi kara ya ya labi iyo toban baan soo qaadana culimo waxaan wi ku hor olin adinka labiiyo toban un baa lagu hayn ya laba iyo toban bay ahan soo ma laba iyo tobanki insha allah habeenna waa laydinka raba waxba ma sheegaya anu dib u raajaca idinku insha allah qismun wa mithlun jihatun miqdaaru qismun wa bacdun qaalahu lakhyaaru waka labadii beeda kalena dib ugu darso adaa sabeeganaya insha allah waka marka macaani fara badan ayaa u lahaa qasdi baa kamida mithli baa kamida jiha kamida miqdaar baa kamida qismi baa kamida bacdi baa kamida dee laba iyo toban baan u sheegnay ka ugu adharsana ugu agtarsana ka hore ayuu ahaa oo qasdigaa waka istilaaxa maxaa la idhahdaa ya cilmun biusuulin mustanbadatin min kalaami alcarabi yucrafu biha axwaalu awaakhir lkelimi icraaban wa binaa waa cilmi usuul ku sugan laga soo dheeganayo kalaamka carab kaasi oo lagu baranaayo dabayaaqada kelimka axwaasha ku imanaysa haddii ay mucrab tahay iyo haddii ay bino tahayba mawduuca uu ka warramayo waa maxay waa alkalimaatu alcarabiya kelmadaha carabiga ayaa uu ka warrama hamarada iyo midhaha laga goosanaya maxay tahay waa sawnu lisaani can alkhaطa'i fi lkalaam kalaamka in lagu gafo ayaa laska ilaalinaya walisticaanatu calaa fahmi kalaam illahi wa sunati rasuulihi sala allahu alayhi wasalam iyo kalaamka rabbi iyo sunada rasuulka in la fahmo sharafta uu leeyahay hamarada sharafteeda wey maadaama oo lagu fahmayo labadii shee ugu qaalisanaa ee waxyiinka ah dee sharaftiisi aad ba u saraysa nisbadiisa min culuum carabiyu ka mid yahay waa laba iyo toban fani culuum carabiya laba iyo toban fani wey kitabkiina ini qorya xagga hoos ku qoraya laba iyo toban fani wey laba isaga ayaa ugu sharaf badan waadica dejiyey sida mashhuurka ah abu aswad adduali abu aswad adduali addiiliyuna waa la dhahdaa markaa amiir lmuminiin caliy eh, bn abi aalib ayaa amray oo faray aya ay leeyihiin aduu kale iyo qowl kalena waa ay tilmaamaan culimadu istimdaadka meesha laga soo dheegtay waa kitaabka iyo sunada iyo kalaamka carab xukunkiisu waa wujuub kifaaya oo cidi haddii ay la timaado cidda kale dembigii waa ka dhacaya waqad yatacayanu calaa bacdin badh inuu farducayn ku noqdaana waa ay dhici kartaa kaman araada tafsir alqur'aani alkariim qofka qur'aanka tafsiirka ariyaya oo kale tafsiirka qofka akriyaya oo kale dee inuu cilmi iyo aqoon u yeeshaay waa mid meesha taallo wey masaaisha uu ka warramaya waa qadaayaadkiisa sida alfaacilu marfuucun almubtadau marfuucun walkhabaru marfuucun masaaishiisu waa taa marka isagana intaasi ayaan insha allahu tacala kaga gaabsan doonaa oo de waxyaalo badan oo muhiima ah oo muqadimo waa ah fanigan labadii kitaabee horeba waa aynu ku tilmaamnay bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magacyadiisa allaha arraxmaani naxariista naxariista ballaadhan magacyadiisa allaha arraxiimi naxariista naxariista gaarkaa ah magacyadiisa ayaan u ualifu ku alifayaa hada alkitaaba kitaabkan Ehm, bismi illaahi araxmaani araxiim waa shan kelmadood weey iyo ismi iyo allah iyo alraxmaan iyo alraxiim markaa sheekhu kitaabka waxa uu ku bilowday basmalo ibtidaaan bilkitaab alcaziiz isaga oo iqtidaaan bilkitaab alcaziiz isaga oo ku dayanaya kitaabka qur'aanka oo suwarka qur'aanka waxaa lagu wada bilaabay waxa weeyi basmalo ilaa suurata tawba suuradda tawba mooyaane iyo sunadii rasuulka sala alayhi wasalam isagoo oo ku dayanaya oo rasuulku marka uu rasaa'il diraayo ee boqorada uu diraayo waxa uu ku qori jiray bismi ayuu ku qori jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam sida saxiixaynka ku sugan marka iyadoo isagoo taa ku dayanaya ayaa uu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani marka bismi ba'da ku jirta in yar haddaan isdul taagno imaa xarfu jarin asliyin wa imaa xarfu jarin zaa'idin waa labadaa mid inay tahay xarfu jar asliya iyo inay tahay xarfu jar zaa'id ah waa labadaa oo xurufu jarka marka aynu marayna waa inaga saddex u qaybin jirnay xarfu jarin asliyin xarfu jarin zaa'idin xarfu jarin shabiihin bizaa'idi waa saddexda xarfu jarka asligii waa ka kutusiyo macnihii loo dejiyey una baahan meel ku xidhmo oo ku tacalluqo xarfu jarka zaa'idkiina waxa weeye kuma tusinayo macnihii loo dejiyey umana baahno meel ku tacalluqo xarfu jarka shabiih bizaa'idkiina wuxuu ku tusinayaa macnihii loo dejiyey laakiin uma baahno meeluu ku tacalluqo uma baahno meeluu ku tacalluqo uma baahno markaa bismi bada haddii aynu ka dhigno asliya haddii aynu ka dhigno maxay u baahanaysaa tacalluq ma ubaanaysa tacalluq ayaa ay u baanaysaa meelu ku xidhma de jaariya majruurkaasi laabudda liljari min atacalluqi bificlin aw macnaahu naxw almurtaqi waa inagii hore usoo qaadanay marka tacalluqaasi ay tacalluqaysaa maadaama oo asliye ay noqotay laba mid buu noqon inuu ficil ku tacalluqo iyo in ismi ku tacalluqo saxiix wala la mutacalaqaasi ay ku tacaluqaysaa xarfu jerkaasi uu ku tacaluqayaa inuu ficil yahay iyo iyo inuu ismi yahay ficilkaa iyo ismigaasi inuu caam yahay iyo inuu khaas yahay inuu yahay muqadam iyo inuu yahay muahar marka waxay odhan jireen afar ba afar laga doortaa bay odhan jireen afar ba afar laga doortaa asal iyo zaid asalkaa la doortay ficil iyo ismi ficilkaa la doortay caam iyo khaas khaaskaa la doortay muqadam iyo muahar muaharkaa la doortay marka afar baa afar laga doortaa saasay odhan jiraan culimmadu markay ka warramayaan sababaha looga door doortayna insha allah kutubta dambe ayaa waxa weyan aynu ku arki doonaa markaa eeg waxay noqonaysaa bismi haddaynu asliye ka dhigno bismi albau xarfi jarin asliyin si fiican dhegeysta mabniy calى kasri la maxala lahu min alcraab lnahu xarfu smi majruuru bilba wcalaamatu jari kasraة ظaahiraة calى akhirihi smi mudaaf allahi mudaafu ilayhi majruuru bmudaaf wcalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bficli maxduufin taqdiiruhu ualifu hada lkitaaba halkaasu ku tacaluqaya de waa laabudaylan ualifu ficlu mudaaric marfuucun litajarudihi min annaasibi wاljaazimi wacalaamatu rafcihi damatu daahiraة fi aakhirihi wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuban taqdiiruhu ana ha xarfu tanbih mabniy ala sukun la maxala laha min alcraab da ismu ishaarati mabniyun cala sukuun fi maxali nasbin mafcuulu bihi alkitaaba yajuusu fiihi alaaثatu awjuhin saddex waj baa ku banaan hada alkitaaba maxaa loo kordhiga culimo ya inaynu ka dhigno bayaan iyo inaynu ka dhigno bedel iyo inaynu ka dhigno nacti ah. haadaa kan kan alkitaaba ay almaktuuba ah, la qorayo saasuu noqonaya markaa saddexdaa wej ayaa kuugu banaan araxmaani alraxiimina waa laba sifade cinda bni xaajibin wazamakshariyi saasay leeyihin ama maxamed malik wuxuu leeyahy ma noqonayaa sifa waa bedel bu le bedelu shayi min ashay waayo waa calam buu leeyahay liana alcalama laa yulcad calamkana lama nactiya yuu yidhi duqiisa waa halkaasu maray waka halkaas waa markaynu marno kolkuu xarfi jirki asli noqdo weeyaan welis wa inaad u taagin basmalade hadduu zaaid noqdo ka warrama bismi albaau xarfu jarin zaaidin baa la odhanaya mabniyun cala lkasri laa maxala laha min alicraab aye ismi mubtada la odhanaya marfuucun bilibtida wcalaamatu rafcihi damatu muqadarat calى akhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxali bixarakati xarfi jari zaaidi baa la odhanaya saxiix walala ismi mudaaf allahina mudaafin ilayhi majruuru bilmudaaf wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi aye wa khabaru lmubtada'i maxduufun taqdiiruhu bismi illaahi mabduun bihi buu noqonaya bismi illaahi mabduun bihi mabduun taasi waa khabarkii khabaru lmubtaday marfuucu bilmubtaday wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhirihi wa huwa ismu mafcuulin yacmalu camala ficli yarfacu naa'ib alfaacili faqad bihi albau xarfi jarin alhaau damiirun mutasilun mabniyu cala dami fi maxali jarin majruurun bilba aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bimabdu'un xikaayatan aw bimabdu'in bilaa xikaayatin fi maxali jarin naa'ibu faacil baa la odhanaya fi maxali jarin naaibu faacil alraxmaani alraxiimna waa labadii hore alraxmaani alraxiim dhawaaqa lagu dhawaaqo sagaal wej baa ayaa ayaa ayaa la maraa sagaal wej ayaa dee basmalado keliya kama bahna culima ayaa la maraa insha allah iyada dib baanu dhigan doonaa wuxuu yidhi sheekhu bismi illaahi magaca ilaahay allaha alraxmaani naxariista naxariista caamka ah magacyadiisa allaha alraxiimi naxariista naxariista gaarka a ah magacyadiisa ayaan ualifu ku alifayaa haadaa kan alkitaaba kitaabka ah marka xarfujarkii waxaa la doortaa inuu asal noqdo soo ma asalkaasina tacaluqaasi uu ku tacaluqayaa inuu ficil noqdo ayaa la doortay maxaa loo doortay waxaa loo doortay an alasla fi lcamali lilafcaal maxaa asal u ah afcaasha ismigu markuu camal falayo shuruud baa loo raadiya shuruud ayaa loo raadiya waynanu arki doonaa insha allah mid labaad kahratu tasriixi bihi in la caddeeyo isaga ayaa fara badan bal sunnada iyo qur-aanka dib ugu noqo iqra bismi rabbika aladii khalaq bismi halkaa lagu xidhay iqra oo ficlaa lagu xidhay xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalam ee bukhaariyo muslim ba ay wariyeen min xadiidi abi hurayra bismika rabbii wadactu janbii xadiis saxiixa wey aye bismika rabbii wadactu halkaa lagu xidhay ya dee ficilka dambe soo ma aragti marka afcaasha ayaa ayaa waxa weeyaan iyado asal in lagu taqalujiyo amaa inuu khaas noqdo oo caam aanu noqon qof kasta oo mubtadiya oo basmalada arin ku bilaabanaya wuxuu idmaarinaya oo u qarsanaya basmaladaasi wuxuu ku bilaabaya maa jacala basmalata mubdaan lah oo tusaale qofkii cuntada cunay muxuu odhanayaa ya bismi illaah muxuuna niyoonayaa aakulu dee soo qofkii wax cabaya ka waran muxuu odhanayaa bismi illah muxuuna niyoonayaa ashrabu qofkii wax taliifaya ka hor wax alifayey muxuu odhanaya bismi illah ualifu qofkii seexanay dee waka markaa qof waxa khaaska marka haddii caam aynu ka dhigno muxuu noqonaya bismi illaahi abtadi caam noqo sidaa de abtadi de wax kastoo la bilowda abtadi ad ohan kartaa soo ma laakin ualif markaad leedahay muxuu gaar ku noqonaya kanaad alifaysi mutaakhirka uu ka dambaynayo ka warrama culimo mutaakhirka uu ka dambaynayana ihtimaam bismi illaah la ihtimaaminayo ayuu ina tusinaya mid labaad wuxuu ina tusinaya ifaadat lxasri xasri buu faa'ideynaya waayo lianna taqdiima almacmuuli yufiidu lxasra macmuulka haddii caamilka laga soo horreysiiyo oo caamilkii uu dambeeyo macmuulkiina uu soo hormaro taqdiimkaasi wuxuu faa'iideynayaa xasri wax la dhaa ayuu faa'ideeya xasri wax la dhaa ayaa ufaaday oo markaad leedahay bismi illaahi aktubu waxay ka dhigan tahay oy la manzilo tahay adiga oo yidhi laa aktubu ilaa bismi illaahi magaca ilahi may wax kale kuma qorayo adiga oo yidhi bay ka dhigan tahay ka soco insha allah hadalladu inoo damayn doonaa kutubta dambana waan ku arki doonaa alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu alى sayidina muxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin alxamdu ay jamiic maxaamidi jamiic lxamdi mahad oo dhani lilaahi ay thaabitun lilaahi ilaahay ayaa uu u sugnaaday allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda iyo maaligooda ahaa wasalaatu ay wathanaau amaan wasalaamu iyo nabadgelyo kaa'inaani ha ahaadaan calaa sayidinaa sayidka yaga korkiisa ha ahaadaan muxammadin ay calaa muxammadin muxamed korkiisa ha ahaadaan wa calaa aalihi muxamed alkiisa dushiisa ha ahaadaan wa saxbihi wa calaa saxbihi maxamed saxaabadiisa dushiisa ha ahaadaan ajmaciina dhammaantood markaa sheekh raxima allahu tacala sidoo kale xamdalla ayaa uu ku bilowday waxa weeyana soo de ku daynaya kitaabka qur-aanka markaa asha ku jirta alxamdu saddex bay ka soo saari jireen lilahi alhamda ku jirtana saddex bay ka soo saari jireen darbu halaatin fi halaata tusaawi tisca bay odhan jireen sagaal baa intaa ka soo baxaysa kitaabkii hore u raajaca insha allah haluman marana insha allah alxamdu inaynu ka dhigno laamta ku jirta istiqraaqiya istiqraaqiya haddii ay tahayna waxaad degi kartaa kullu ayaad degi kartaa alxamdu ay kullulxamdi mahad dhammaanteed lilaahi ay thaabitun lilaahi ilaahay ayay usugnaatay oo mahad oo dhan waxaa iska leh allah subxaanahu wa tacaala inay jinsiye noqoto iyo inay istiqraaqiye noqoto iyo inay cahdiye noqoto so inta mayaan jirin laamtu inay ikhtisaasiye noqoto iyo inay mulkiye noqoto iyo inay istixqaaqiye noqoto saddex saddex lagu dhurta mayna sagaalahayn waka intaasaa la marin jiray alxamdu ay kulu lxamdi mahad dhammaanteed lilaahi ay thaabitun lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay waa mubtadi iyo khabar mena mubtadiy khabar ayn su-aal lilaahi jaariya majruur baa khabar noqday jaariya majruurkaasi mutacaliqa ay ku tacalluqaya aw ku tacalluqayaan ma waajib lxadaf mise waa jais lxadaf ya waajib imise goor baa waajib noqda jaariya majruurka inta mutacaliqiisa la jara waynu soo qaadana culmade ya afar jeer aye idaa waqaca khabaran idaa waqaca nactan idaa waqaca sifatan wa idaa waqaca xaala afartaa goor xifdiya insha allah haddii uu khabar dhaco mutacalliqa uu ku tacalluqaya waa maxay waa waajib lxadaf haddii uu sifo dhaco mutacalliqa uu ku tacalluqayaa la gooyo waa waajib lxadaf haddii uu xaalo dhaco mutacalliqa uu ku tacalluqayaa la jara waa waajib lxadaf haddii uu dhaco silo afartaa goor buu waajib noqdaa inta kasoo hadhayna waa jaa-is sidaa ufahmaya afarta iska xifdiya idaa waqaca khabaran idaa waqaca xaalan idaa waqaca sifatan idaa waqaca silatan waa las weydiin doonaa ada waka marka iminka waa waajib lxadaf iska ilaali afartaas baad xifdiyaysaa bade alxamdu ay kululxamdi mahad dhammaanteed lilaahi ay thaabitun lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa lafdiga rabbi macaani fara badan buu ku yimaadaa ilaa sideed macno ayay sheegaan bimacnaa maalik buu ku yimaadaa bimacnaa khaaliq buu ku yimaadaa bimacna almurabbi buu ku yimaadaa macaani fara badan buu ku yimaadaa waynu arki doonaa insha allah markaa rabbi xagee taala xagga icraabka markaynu egno maxaynu hoos dhignay ya waa nacti alcaalamiina iraab maxaa la ya aw calaamatu calaamadeediinabe waa ya oo waa maxay waa mulxaq baa la odhanaya iska ilaaliya lafdigaas saxifkii waynu gaari doona mulxaq weeyaan mulxaqun biljamci lmudakar asaalim allihii oo rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa marka caalamiin waa jamcu caalam bay idhahdeen caalam baa lagu jamciyey idhahdeen ya inkastoo culimada qaarkoodna ay leeyihin mayana kitaabkiinasa insha allahu tacala idin qoraya marka caalamiin waxaa la idhahdaa bu odhanaya sida uu soo naqlinaayo ahdel sida uu soo naqlinayo imaamu nawowi ka soo naqlinayo wuxuu odhanayaa caalam haddii nuunka iyo ya-da laga jaro waxa weeyaan waa caam buu odhanaya caam buu odhanaya cuqala iyo hayrulcuqalaaba caam buu ku yahay buu odhanaya haddii laakiin nuunta iyo ya-da lagu daro khaasun bilcuqalaa buu odhanaya naqliga waad arkaysa meelad saasuu odhanaya wasalaatu amaan markaa salaada macnaha waxa weeyaan ugu fiican in lagu fasiraayo ay tahay waad garanaysaan bay la tahay waa qowlkii abilcaaliya waa sanaa llahi calaa cabdihi fi lmalai laclaa kaas weey wsalaatu markaa waa ismu master salla ismu masterkeedii weeyaan masterka caadigii waa tasliya sababta looga leexdayna gadaal baynu ka arki doona meelo kalen insha allahu taala ku baraarujin doona wsalaatu amaan wsalaamu iyo badbaado iyo nabadgelyo kaainaani ha ahaadaan calaa sayidina sayidkeena dushiisa ha ahaadaan imikana calaa sayidina jaariya majruurkaasi waa khabar iminka hadda waad fahmi kartaan bayla tahay mutacaliqii uu ku tacaluqayena la xadfimo waajibulxadaf amse jaa-isulxadaf maalin damba yaa lagaa maqla hadaba wa jaa-isulxadaf afartaa iska xifdiyo jeebada gashay kaa dhicin lafdu sayid ma lagu idlaaqi karaa waxa weeyaan allah iyo cidaan allah hayn ma lagu idlaaqi karaa culimadu waxay leyihin ha waa lagu idlaaqi karaayo dee waxa weyan wataa nebi maxamed bu yidhi ana sayid waladi aadama walaa fakra nabiy llahi yaxya markii laga warramayna maxaa la yidhi wa sayida waxasuura laakiin haddee la yidhahdo assayid oo alla geliyo allah bay gaar ku tahay muxamedin markaa sayidina tacliil baa ku jira dee sarfi maynaan gaarina ka soco muxamedin maxamed dushiisa haato muxamed yajuusu fi hamsatu awjuhin shan wej baa ku banaan shanta wej ba idin kala inaga rabaa caawa hore inu soo baraarujin shafwan wej kii koowaad muxuu ah in laga bedelo oo la idhahdo muxamedin ay calaa muxamedin maxamed in nacti laga dhigo ah, su-aal muxamedun calam waa calam laa yunatu wa maxalu dalika idaa kaana jaamidan oo mushtaqan walam yundar liasliy hadda asalkiisi horaan midhicsanana insha alla ya markaa sidaa aawadeed waxaa la odhanayaa waa nacti waa la odhan karaa oo maxaa la odhanaya sayidkaasoo muxamedin la mahmahadiyey bay noqonaysa laba qawl baan hayaa culimo in la kordhigo oo ficil loo soo qadaro ah. muxameda mafcuul bi mansuba calaamatu nasbi fatxatu muqadarat cala akhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bisukuni lwaqfi cala luqati rabiica saasay noqonaysaa craabtoodina haye laba inoo dhiman haye ya in cadfu bayaan laga dhigo qaacida kan marka qaacidada taasiliya caawa insha alla qorta maa saxa bayaanan saxa bedela maa saxa bed maa saxa bayaanan saxa bedela ya wixii bayaan noqdaa bedelna wuu noqdaa ilaa masaa'il aan ka soo reebi doono mooyaane waa qaacido haddii shaygu bayaan noqdo ama ubadn labada wejba way banaanaanaya waa qaacido ka kale inaanu marfuuc ka dhigno mubtadiin aynu soo qadarno huwa muxamedun shanta wej baa kugu banaan wacalaa ali aalkiisa dushiisa ha ahaado wasaxbihi ha ahaadaan salaada iyo salaamtaasi wasaxbihi saxaabada dushooda ha ahaadaan ajmaciina dhammaantood markaa aal sida ibnu cuthaymiin baan filayaa inuu odhan jiray haddii atbaac la raaciyo aalka aqaaribtiisa loo jeeda haddii laakiin la raacin waayo atbaac aalka atbaac baa looga jeeda atbaacdii rasulka raada aadda ay ku dhacsadee ila lagama dambaysin atbaaci marka saxaabaduna de atbaacda ayay kamid ahaayeen lakin waa min cadfi khaasi cala alcaam bay noqonaysaa ka soco marka aal culimadu isku han jireen jise iyo iyo cb waad garanaysaan bay la tahay mid wuxuu odhan jiray waa ahal midna wuxuu odhan jiray waa awal saasay iskugu hayeen labadii sheekhe labada madhab kale hogaamin jiray kuufiyiinta iyo basriyiinta basriyiinta ayaa hogaamin jiray cb wey kuufiyiintana kisaayi waana taana saa u ogaataan saxbina waad garanaysaano waxaa la yidhahdaa man laqiya nabiya mumina bihi fi lxayaati wamaata cala aliimaani walow takhallalat ridda sida uu ku eh, tacriifinayo ibnu xajar kitaabkiisa ee eh, nuqbaha waad ku arkaysaan isagana halkaas ku arkaysaan ajmaciinana maxalka icraabka ay ka taallaa waa maxay waa tawkiid soo ma ma tawkiid lafdiya mise waa tawkiid macnawiya waa tawkiid macnawiya wey ajmaciina dhammaantood kitaabkiinu xagga hoose bayd buu idinku qoraya imaamu shaafici uu nisbaynayo ya ahla bayti rasuuli illahi xubkum fardun min allahi fi lqur'ani anzalahu yakfiikum min cadiimi lqadri anakum man lam yusalli calaykum laa salaata lahu waka ha ahalka wuxuu leeyahay lagu saliyo waad garanaysa salaata ibraahimiyada dee waxa weeye waa ku jira o adinka arkaya marka imaam shaafici ayaa u nisbaynaya wuxuu yidhi sheekhu wabadu y wabada ma taqadama wabadu ay wabacda alxamdalati wsalaati wsalaami xamdalada iyo basmalada iyo salaada iyo salaamta kadib fa haadihi tani muqadimatu weeyi wabadu hore inu so qaadani wda maxaa loodhan jira naaibatu naaiba so mayaan waka bacdu waa kelmad loo adeegsado alintiqaalu min usluubin ilaa usluubin aakharaha hadal baa laga yimid hadal kalena waa loo guuraya markaa bacdu afar ayay martaa afar xaaladood saddex goor waa mucrab hal goorna waa mebni kitaabka qadrigan ku gaari doonaa insha allah hadda waa halkii mebniga ay ahayd kelmadan ama bacdu waxay kamid tahay waxyaalaha idaafada laazima haddaba haddii mudaafu ilayhigeega la gooyo macnihiisana la niyoodo iska ilaaliya mudaafu ilayhiga haddii la gooyo macnihiisana la niyoodo maxaa la sameeya ya waxaa la samaynaya waa mabni baa la odhanaya waa mebni ayaa la odhanaya haddee mudaafu ilayhigii la gooyo laakiin lafdigiisii la niyoodana waa mucrab baa la odhanaya lamana tanwiininayo markaa la tanwiinin maayo wa bacda baa la odhanaya haddee mudaafu ilayhigii la gooyo lafdan walaa macnan midnaba aan la niyoona waa la iska tanwiininaya qablan wa bacdan baa la iska odhanaya haddii ay joogo mudaafu ilayhigina waaba saxde haddii mudaaf ileyhiga uu joogana waynu arki doonaa kutubta inagu dhex doontaabe waa sax afartaasay martaa iyaduna ka soco fa haadihi tani muqadimatun fa haadihi tani muqadimatun mid horumarinaysa weeyi saaxibahaa saaxiibkeed ayay hormarinaysaa calaa aqraanihi dadka ay isku faca yihiin bayna ka hormarinaysaa muqadimadaasoo kaa'inatun ahaatay fii cilmi alcarabiyati cilmulcarabiyada dhexdiisa ahaatay muqadimadaasoo mutamimatun dhammaystiraysa limasaa'ili اlajrumiyati ajrumiga masaa-ishiisii dhammaystiraysa muqadimadaasoo takuunu ahaani ay hiya muqadimadu waasidatan ay mutawasidatan mid u dhaxaynaysa baynahaa ay bayna alajrumiyati ajrumiyadii iyo wa bayna hayrihaa ajrumiyada hayrkeed ayay udhaxaysanaysaa hayrkaasoo kaa'inin ahaaday min alkutubi kutub ka mid ahaaday kutubtii almuawalaati la dhaadheereeyey nafaca allahu allah ha anfaco tacaalaa sarreeye bihaa ay bi haadihi lmuqadima muqadimadan ha ku anfaco kulla aalibin wa kulla qaari'in mid kasta oo aaliba iyo mid kasta oo qaari'a ilaahay ha ku anfaco kamaa nafaca sidii uu ugu anfacay biaslihaa ay biasli lmuqadimati muqadimada asalkeedii ilaahay sidii uu ugu anfacay fi lxayaati nolosha dhexdeeda wa bacda almamaati dhimashada kadibna ilaahay ha ku anfaco waayo inahu linahu allah qariibun weeye mujiibu dacawaati dacawaadkana mid aqbala weeye markaa sheekhu wuxu yidhi fahaadiin ismi ishaarahaasi waad garanaysaa laba mid buu ku dhacaa bay dhahdaan culimadu inuu ku dhaco shay maxsuus oo la arkayo taasina waxaynu odhanaynaa muqadimada ayaa dambaysay markii mutamimka sheekhu uu qoray ayaa uu qoray muqadimadana marka maxay noqonaysaa waxan eh, haadi ay ku dhacaysaa de wayba muuqataa waa la arkaya iyo maahe in la yidhaahdo shay macquula ay ku dhacays ayuu ku dhacaya ismu ishaarahan iyo macquulun nuzila bimanzilati lmaxsuus in la yidhahdo oo muqadimada waxa horreysay intan khudbada muqadimadana horreysay mutamimaduna way dambeysay markaa maadaamo de waxa weye sheekhu uu qorayy una diyaar garoobay wixiina laabtiisa ay ku jiraan waxa laga soo qaaday shay maxsuus oo kale ayaa laga soo qaaday shay maxsuus oo kale ayaa laga soo qaaday muqadime haddaynu nidhaahno bikasri daal sarfigaa lagu bartaayo muqadame iyo muqadimo ismi faacil iyo ismi mafcuule muqadime haddii la idhaahdo muqadimatu saaxibaha calaa aqraanihi wey haddee muqadamo la idhaahdana khudbadan lafteeda ayay noqonaysaayo maqsuudkay kasoo horraysaaba de adiga arkaya xagga icraabka markaynu egnana haadihi waa mubtade muqadimatuna maxaynu ku godnay dee khabar fii cilmi lcarabiyati jaar iyo majruurka waxaynu ka dhigi karnaa sifo mutacalqiisi markaa muxuu noqonaya waajibulxadafuu noqonaya mutamimatun maxaynu ka dhiganaa sifo labaad aye takunu jumlada maxaynu ka dhiganaa sifo saddexaad bay noqonaysaa fa haadihi tani muqadimatun mid horu marinaysa weeyi saaxibahaa saaxiibkeed ayay hor marinaysaa calaa aqraanihi dadka ay isku faca yihiin ayayna ka hor marinaysaa oo qofka barta ee fahma dee qofkaan akhrisan lamid maa fi cilmi lcarabiyati cilmulcarabiyahayna ku hormarinaysaa waad odhan kartaa oo muqadima lagu tacliijiyo marka ama muqadimada oo kainatin ahaanaysa fi cilmi lcarabiyati cilmulcarabiyaha dhexdiisa cilmulcarabiyahna sheekh wu idin qabanayaaye wuxuu odhanaya waa laba iyo toban fani buu odhanaya laba iyo toban fani markaa laba iyo tobankaasi fani ee uu sheegayo dee hadda kitaabkeenani waxa weeyaan waxaa looga jeedaa cilmu naxwi ayaa looga jeedaa limaada hada kitaabu laa yashtamilu ila calayhi dee naxwiyin buu sarfina kama warramayo waxaa ka ka dambeeya ee kitaabku shaarix inoo qorayo kawaakibkuna dee kama warramayo naxwin buu ka warramaya fa haadihi tani muqadimatun mid horumarinaysa weeyi saaxibahaa saaxiibkeed ayay horumarinaysaa calaa aqraanihi dadka ay isku facan yihiin bayna ka horumarinaysaa muqadimadaasoo kaa'inatin ahaatay fii cilmi lcarabiyati cilmi lcarabiya dhexdiisa ahaatay muqadimadaasoo mutamimatun dhammaystiraysa limasaail lajruumiyati ajruumiga masaa-ishiisii dhammaystiraysa tatmiimka sheekhu wuxuu uga jeedaa takmiil buu uga jeeda labuna u qaybsamaayo atatmiimu bidikri alaxkaami walmasaa'ili walfusuuli altaabicati lilabwaabi almadkuurati fi lsli in lagu dhammaystiro in la sheego axkaam iyo masaa'il iyo fusuul raacaysa abwaabtaasi madkuurada asalka lagu sheegay sida baabulkalaam iyo baabulicraab iyo faacilkii iyo naa'ibkiisii iyo mubtadihii iyo khabarkii iyo wakan qaybtaasi aad bay u fara badan tahay tatmiimka labaadna bidikri abwaabin lam tudkar fi lsli waxaynu ku arki doonaa oo ku dhamaystiri doonaa sheekhu abwaab aan ajrumigii laguba sheegin ka baabilbinaai baabulbinada ajrumi lagagama warrabin wlishtiaali baabulishtiaal ajrumi maad ku aragteen wtacajubi tacajub maad ku aragteen wlcadadi wlwaqfi waxaaso dhan ba ku dhamaystiray waxaa kamid a alxamdu lilaahi rabi lcaalamiina kamid a dee ajrumigu alxamdulilahi rabi alcalamin kamuu bilaabay marka mutamimadu waa sidaa macnaheedu muqadimada oo takunu ahaanaysa hiya muqadimadu ismigeedu wuu istitaaran yahy waasitatan ay mutawasitatan mid udhaxaynaysa baynaha ay bayna alajrumiyati ajrumiyadii iyo wa bayna hayriha ajrumiyada hayrkeed ayay udhaxaynaysaa hayrkaasoo kaa'inin ahaaday min alkutubi kutub ka mid ahaaday kutubtaasoo almutawalaati la dhaadheereeyey halkaana waxaynu ka fahaynaa kutubta in saddex loo qaybiyo mukhtasaraad iyo mutawasidaad iyo mutawalaad kutubta waa saddexda kitaabka ajrumigu waa maxay waa mukhtasaraadu ku jiraa buu ku leeyahy kitaabkeenan hadda aynu haynaana waa mutawasidaadku ku leeyahy qadriga iyo shuduuru dahabki iyo alifyuhuna dee waa mutawalaadkii weeye saa ula socda nafaca allahu tacaala nafaca jumladaasi iska ilaaliya maadawiyatun lafdan wa inshaa'iyatun macna nafaca allaahu ilaahay wuu ku anfacay kama laqmaynayo ee maxaan leeyahay nafaca allaahu allah ha ku anfaca baan leeyahay waana maadiya waad arkaysaa maxaa la yidhahdaa maadawiyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan baa la dhaha ama alabiyat macna nafaca allahu alla ha anfaco tacaala sareeye bihaa ay bi hadihi lmuqadimati muqadimadan xadafa lmafcuula mafcuulkii ayuu sheekhu jaray liyufiida atacmiima si uu cumuum u faa'ideeyo kula aalibin wa kula qaariin bay noqonaysaa mid kasta oo aalib iyo mid kasta oo qaari o akrista ilahay ha ku anfaco kamaa nafaca ilaahay siduu ugu anfacay biaslihaa ay biasli muqadimati muqadimada asalkeedu iyo ajrumiya dee nin kastoo fandhigaa bilaabaya halkuu ka bilaaba waa halkaaso ajrumiyada ayaa uu ka bilaaba filxayaati nolosha dhexdeeda ilaahaya ku anfaco halkaa ku tacaluji oo waa maxay inuu ilaahay ku ilhaamiyo oo u waafajiyo inuu barto ya marka uu bartana uugu adeego waxyeynkii kadibna midhahaasi uu goostay ee iyo isaga sababtii uu ku goostay naxwaha sababtii ee uu ku fahmay sunnadii iyo waxa weeyaan qur'aankii sabab ugu noqdo maxay dee janatulfirdowse inuu ku raaxaysto waka filxayaati nolosha dhexdeeda ilaahay ku anfaco wa bacda almamaati iyo dhimashada dabadeed waayo inahu ay liannahu allah qariibun weeyi sifat lqurbi dee waxa weeyaan ilaahay ayaa loo sugaya waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibu allah yidhi subxaanahu wa tacaala mujiibu dacawaati dacawaadka iyo baryooyinkana allah subxaanahu wa tacaala kii aqbala weeyi caawa insha allahu tacala intaa muqadimada ayaan ku dayn doonaa insha allah hala soo akriya cashrada insha allah wallahu aclam subxanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk